qofka ku tacalluqay cala saalixiina dadka saalixiintaa qofka ku dhegay oo dadka saalixiintaa ayaga wax moodo ayaga wax ka doonaya gaar ahaan aayaddu kuwaasay si gaara ah u tilmaami wahiya aayadaanu al aayatu waa aayadii allatii aayadii qiila layidhi innahaa aayadaasu taqdacu way goynaydaa quruuqa shajarati shirki shirkiga geediisa geeddaas xididadeeda min alqalbi qalbigay ka goynaysaa shirkiga geediisa geeddaasay xididada ka goynaysaa aayaddu ahaalifatu mas'alada saddexayda tafsiiru qowlihi waa ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa ilaa uu yidhi qaaluu malaa'igtu waxay yidhahdeen alxaqa kelimad xaqa ayuu yidhi wa huwa allahna alcaliyu waa allaha sarreeya alkabiiru ee weynanka badan alraabicatu masalada afrayda sababu su'aalihim malaa'igta weydiintooda sababka keenay can daalika arrinkaas ay weydiiyeen waana shiddat lkhawf cabsida darnaanteeda ayay u weydiiyeen araabicatu masalada afreedaa sababu su-aalihim waa weydiintooda sababka keenay can daalika arrinkaas ay weydiiyeen alkhaamisatu mas'alada shanaydaa ana jibriila jibriil huwa ladii waa midka yujiibuhum u jawaabaa bacda daalika intaas ka gadaal intaas ka gadaal malku jibriila u jawaabaa biqowli qowlkiisu ugu jawaaba qaala uu leeyahay kadaa wakadaa biqowli qowlkiisu ugu jawaaba oo uu yidhaahdo qaala rabbi wuxuu yidhi kadaa wakadaa saas iyo sidaas asaadisatu mas'aladan waxaydaa dikru sheegidda la sheegay weeye anna awala man axadka ugu horreeya oo yarfacu kor u qaada ra'saw madaxiisa jibriilu malakuljibriil inuu yahay taasuna waxay tusaydaa fadiiladiisa oo uu ka fadli badan yahay malaa'igta kale asaabicatu mas'alada toddobeyda annahu malakuljibriil yaquulu wuxuu ku leeyahay liahli samaawaati yaquulu hadalkaas ayuu ku leeyahay liahli samaawaat samaawaadka ehelkooda kullihim dhammaantood liannahum ahlu samaawaat yas'aluunahu waa ay weydiinayaan ahaaminatu mas'alada sideedayda anna alqashya miir daboolka ama suuxitaanka yacumu wuu camiimayaa ahla samaawaati samaawaadka ehelkooda kullihim dhammaantood samaawaadkao dhan waxa ku sugan way miir beenayaan ataasicatu mas'alada sagaalayda irtijaafu samaawaat waa samaawaadku inay gilgilanayaan bikalaami illaah hadalka alle ayay la gilgilanayaan alcaashiratu mas'alada tobnayda anna jibriila jibriil huwa ladii waa midka yantahi la gaaraa bilwaxyi waxyiga ilaa xaydu meeshii amarahu llahu allah uu amray meeshii allah amray midka gaarsiina waxyiga waa jibriil alxaadiyata cashra masalada koob iyo tobnayda dikru istiraaqi shayaadiin shayaadiinta xadintooda ay soo xadayaan hal kelimo sheegidda la sheegay weeye aani athaaniyata cashra masalada labiyo tobnayda sifatu rukuubi bacdihim gabolkood qaabku u korayo weeye bacdan gobolka kale ahaaliata cashar masalada labi saddex iyo tobnayda sababu irsaali shuhubi gantaalaha ama dambaaburaha sababka loo dirayo weeye waa in lagu dilo oo lagu toogto shayaadiinta iskoraydaoo warka raadinayda oo dadka wax sheegaa la shaqayda araabicata cashra masalada afariyo tobnayda annahu shihaabka gantaalkaasu taaratan mar yudriku shaydaanka waa ku dhaca araabicata cashra inahu shaydaanka taaratan mar yudriku waxaa ku dhacaa ashyaabu gantaalka qabla an yulqiyahaa intuusan kelimadii ridin oo uusan shaydaanka ka hooseeya u dhiibin wa taaratan marna yulqiihaa kelimada wuu ridaa fii uduni weliyihi midka saaxiibkiisa dhegtiisu ku ridaa fii uduni weliyihi saaxiibkiisa dhegtiisuu ku ridaa min alinsi insiga xaalu ka mid yahay saaxiibkiisaasu qabla an yudrikahu intaan gantaalku ku dhicin ka hor gantaalku intuusan ku dhicin ayuu ridaa alkhaamisata cashra masalada shan iyo tobnayda kownulkaahini kitaab gaadlowga waa inuu yahay yasduqu mid run sheegaa bacda alaxyaani waqtiyada gabal ka mid ah oo kelimadii markay ugu soo aado kelimadu hadda waa run ayadu marka way dhici kartaa qofka wax sheegaa mararka gabal inuu run sheego asaadisata cashra mas'alada toban iyo lixayda kownuhu waa wax sheega inuu yahay yakdibu mid been sheegaa macaha kelimadda la jirhkeeda mi'ata kadbatin boqol beenood boqol beenooduu ku daraa asaabicata cashra mas'alada toban iyo toddobeyda annahu qofka wax sheega ah lam yusadaq looma rumayn kadibuhu beentiisa ilaa bitilka alkelima kelimadaa sababteedaa loogu rumeeyey kelimadaa sababteed ayaa dadku wax uga rumaysteen allatii kelimada sumicad laga maqlay min asamaa'i cirka xaggiisa ahaaminata cashra masalada toban iyo sideedayda qabuulu nufuusi waa nafafyaalka inay aqbalaan lilbaaili baailka nafafyaalku baailka way aqbali og yihiin boqolka beenood lagu cibro qaadama looga hari maa halka kelimadna waa lagu fidnooba waa lagu fidnoobaa kayfa sidee yatacallaquuna ay dadku ugu dhegayaan biwaaxidatin hal kelimad walaa yactabiruuna oo aysan ugu cibro qaadanayn bimiati kadbatin boqol beenood boqol goor oo uu been sheegay ku cibro qaadan mayaan halka mar oo runta sheegay waa ku fidnoobayaan waa ku dhegayaan attaasicata cashra masalada toban iyo sagaalayda kowruhum waa dadka ahaanshadooda yulqi mid uu u dhiibayo ay ahaadeen bacdun gobolkood ilaa bacdin gobolka kale tilka kelimata halkaas kelimo wayaxfaduunaha way ilaalinayaan wayastadiluuna bihaa waana daliishanayaan kelimadaas midba midu u tuuraa hadda kooraad aan loo tegey saasuu yidhi sidiyay noqotay waxa weeye warkiisu ma beenoobo waa la tijaabiyey midba midu u dhiibaan kelimadaas waa xifdinayaan boqolka beenood xifdimayaan meeshay uga tegayaan alcishruun mas'alada labaatanayda ihbaatu sifaati waa sifaadda in la sugo qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaalan khilaafayno lilashcariyati ashaacirada ashaacirada almucadilati sifaadda ilaahay macno tirta meesha uu ka qaadana kalaam alle weeye kalaamka alle ay malaa'igtu maqlayaan markaas ayay waxa weeyaan miir beelayaanba cabsi iyo weynayn ay ilaahay weynaynayaan marka sawdka rabbi in rabbi marka kalaam leeyahay kalaamkaasoo xaraf iyo sawd laho la maqlaa taasu ka qaatay oo sifaadda meesha uu ka qaadana waa halkaa waana annagii soo sheegnay marka la leeyahay kaannahu silsilatun calaa safwaani maqalkoodu wuxuu la mid yahay ay maqlayaan sida dhagax silsilad lagu dhuftay oo kale silsilad dhagax lagu dul dhuftay silsilad oo dhagax si sib ah lagu dul dhuftay oo kale waxa laysku shabahayaa maahan sawdka rabbi iyo silsilada codkeeda ee waxaa laysku shabahayaa maqalka dadku ay maqlaan silsilada dhawaaqeeda iyo maqalkooda kalaamka rabbi ay maqlaan marka wuxuu yahay tashbiihu samci bisamci maqalkaa maqalka lagu shabaha ee lagu shabihimayo kalaamka rabbi dhawaaqa dhagaxa iyo silsiladda ee waa tashbiihu samci bisamci alxaadiyatu wاlcishruun mas'alada labaatan iyo koobayda altasriixu waa caddayn bianna tilka rajfata gilgilashadaas iyo lulashadaas iyo walgashya miirbeelka malaa'igtiiba miirboolayso kaanaa waxay ahaadeen khowfan cabsi darteed min allaahi allah ay ka cabsanayn caza wajal cabsi rabbi ayay labadaas arrimood ku ahaadeen ahaaniyatu wاlcishruun masalada labaatan iyo labayda annahum malaa'igtu yakhiruuna waa dhacayaan sujadan saajidiina xaalo ay yihiin kuwii sujuudsan lilaahi ilaahay u sujuudsan baabu shafaacati haadaa midkaanu baabu shafaacati waa shafaacadii baabkeedii waxaan halkaan ka gelaynaa baabkii lix iyo tobnaad oo uu shiiku uga hadlayo shafaacada shafaacada shafaaca macnaheedu waa ergeyn waxaana la yidhaahdaa atawasut lilgayr lijalbi bijalbi manfacatin ow dafci madaratin shafaaco waxaa la yidhaahdaa atawasutu lilgayri cid adiga kayrkaa ah inaad waasito u noqoto oo aada waasito ugu noqoto bijalbi manfacatin ow dafci madaratin nacfi iyo wanaag inaad u soo jiido aad waasido ugu noqeen ama dhibaato uu ka cabsanayo inaad ka dafcido aad waasido ugu noqeen saasaa waxaa la idhahdaa shafaaca iyo wa qowlullaahi allah qowlkiisa tacaala allah wuu sarreeyaahe ila wuxuu yidhi subxaana waandir udig nabiga suubanow bihi bilqur'aani qur'aanka ugu dig alladiina dadka yakhaafuuna ka baqaa an yuxsharuu in la soo shirinaa ilaa rabbin rabbigood intii kaa loo soo shirinaa laysa lahum xaala uusan u sugnaaninaa la soo shirinaa min duunila min duunihi alla ka sokay weliyun gargaare walaa shafiicun ergey aayaddan waa aayad aad u cajaa'ib badan aayaddan ilaahi wuxuu leeyahay nabi muxamedow sala allahu calayh wasalam qur-aanka waxaad ugu digtaa dadka aaminsan ilaahay baa lagu horgay doonaa adoo cid kuu gargaarta iyo cid kuu ergaynayda midna aysan jirin ilaa ilaahay ciduu u idma ku kuu ergayda maahan qur-aanku anfaca qur-aanka ku waansami maa mana anfacayo dadka aaminsan hebelaa adiga kuu ergeynay maba anfacayo qur-aanku dadkaas bal aayaddaas fiili ilaahay wuxuu leeyahay waandir udib bihi qur'aanka waxaad ugu digtaa alladiina dadka yakhaafuuna ka baqaa an yuxsharuu in la soo shirinaa ilaa rabbihim rabbigood loo soo shirinaa laysa lahum xaal uusan u sugnaanin alla soo shirinaa min duunihi alla ka sokay weligun gargaare u gargaara walaa shafiicun ergey dadkaasaa qur-aanku anfaca dadka kale oo ayagu aaminsan annaga kooxdayada waxaan haysanaa silsilad dheer oo jaaso ah oo shiiqadali siiyey shiiqadalna shiiqadanaa siiyey shiiqadalna shiiqadanaa haysanaa annaga saasaana lakugu ergaynaa dadka aaminsan qur-aanku waxba u tarima mana anfacayo maxaa yl beentaasaa dilayda beentaas uu aaminsan yahay a qur-aankaasee jiray qur ma anfaco dadkaas qur wuxuu anfacayaa dadka beentaas iyo brobogaankaas aan aaminsanayn oo og ayagoo keligood qaawano cagacad oo cid u gargaari karta aysan jirin cid u shafeeci kartaana aysan jirin ilaa allah ciduu u soo idma maahane inuu ilaahay hor istaagay qofkaas marka waa diyaargaroob cid uu isku hadlaynaa male laakiin qofkan beenta aaminsan wuxuu isku hadlaynayaa adiga sheekh cabdulqaadir jaylaaniya gacanta ku qaban adigana sheekh maxamed saalixa gacanta ku qaban adigana axmed ibriisa gacanta ku qaban adigana sheekrufaaciya gacanta ku qaban adigana fulaan kala gacanta ku qaban beentaasu isku hallayna cabsi iyo welwel iyo welbahaar ma haya marka cabsiba ma haydaba ah, hebel aa gacanta ku qaban ah, so uma jeedin marka waa nin halaaga wey ah, muriidii tamasak bi axmiika fi dunyaa wa ywma alqiyaamati waaba lagu xadfeeyey muriidii tamasak bi aniga igu dheg wakun bi waafiqa aniga igu karsoomaa igu dheg ardagaygiio axmiika anaa ku ilaashanaa fi dunyaa addunyada wa ywma alqiyaama adduunyaa kale anaa ku ilaashana waa dekaa shaqad malihid adiga beentaasaa laga gala wuxuu isku halaynayaa wax aan jirin wax aan jirin waxaa arrintu u caddaa doontaa maalinuysan wax qabsan karin waxaa la rabay in adduunka intuu joogo runtu u caddaato oo uu diyaargaroobo ilaahay addeeco saadna uu ka dhigto tawxiid laakiin waxaa waagu ku baryayaa maruusan waxba qabsan karin waa marka qiyaamuhu dhexe marka qur-aan anfici maya kuwaas qur-aanka waxaa seejiyey caqiidada faasidka beenta beentaas beentaas isku halaynaya iyo wa qowlu ilaahi qowlkiisa ilaah uu yidhi subxaana qul ee nabiga subano lilaah allah keligiisay u sugnaatay ashafaacatu ergaynta jamiican dhammaan xaalay tahay ergaynta allaha keligiis iska leh cid kale shaqo kuma laha xasriyaa la geliyey laba goob marka koobaad qadarkiyaa la hormariyey qul dheh lilaah allah keligiisay u sugnaatay ashafaacatu marka kalena jamiicana lagu sii adkeeyey dhammaan xaalay axadka aad wax weydiisayda waa inuu wax leey shafaacada iyo ergeynta allaha keligiis iskale kuwaan aad caabudaydaan ma laha waxa dadka shirkiga ku riday oo ahli halaagga ugu dhadhaceen agarkoodu waa shafaaca raadin waa shafaaca raadin shafaaca marka yaa laga dalbaa shayga cidda iskalaha laga dalbaa shafaacada allah iskale ciddu asagu u fasaxo unbaa ergeynaysa cid kale ma ergeynayso idan sax waxaa ah allah inaad caabudaan keligiisa tawxiid aad la timaadaan ilaa hadduu raalli idinka noqdo asagaa idin naxariisan asagaa idin idmin inuu laydiin ergeeyo laakiin cid aan shafaacadaba shaqo ku lahayn haddaad weydiisataan malaa'igta nabiyaalka awliyada ma ergey karaan ayadoon ilaahay u fasixin shafaacadana waxba kuma aylaha ayagu mid ay iska leeyihiin ma ahan alla keligiis iskale midku u fasaxaa ergey kara waxaa la rabay allah inaad ka barido oo tira allow igu da kuwa nabigu u shafeeca tawxiid beraxla aad la timaado kuwaasa ilahay raalli ka yahay taasaa la rabay laakiin cid aan lahayn aad weydiisatay saasaad ku hoogaysaa iyo wa qowlu ilaahi qowlkiisa ilaah uu yidhi subxaana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno anfiquu bixiya mimaa shay wax ka mida rasaqnaakum aan idinku risaaqnay min qabli an ya'tiya intuusan imaan yowmun maalin maalinkaasoo laa baycin wax bayca fiihi maalinka dhexdiisa uusan ahaan oo qofkii xirnay cadaab u waajibo aan la gadayn maalin aan la gadayn qofka cadaabka u waajibo walaa khullatun saaxiibtinimana aysan ahaan oon saaxiibtinimo laysku fakayn walaa shafaacatun ergeyna aysan ahaan cid cid u ergey kartaa ma jirto ilaa ilaahay cid u fasaxa maahane waalkaafiruuna gaaladu hum ayaga keligooda aaalimuuna aalimiin kuwa shafaacada ka raadina meelaysan jirin ilaahay qayrkiis caabuday isla waa idiin ergeynayeen ayagaa gaala kuwaasu ah aalimiinna ayagaa ah iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa ilaa uu yidhi man waa kuma daakan alladii waa kuma yashfacu ergaynaa cindahu ilaahay agtiisa ka ergaynaa ilaa biidnihi isaga idankiisa maahane waa kuma bal sheega sheega bal cidda ergay karta ayadoon allaah u idmin waa kuma bal ha la sheego istifhaamu linkaari bimacnaa nafyaa la yidhahdaa waa nafyi laa axada yashfacu cindahu ilaa biidni wey jira qof ku kalsoon oo asagoon ka idman dalab u soo leh isagoo socdu imaan alaleeya iridda waxaa ku taagan hebel hebel miyaa soo daaya markuu yimaado warka wuxuu ka bilaabaa hebelaan ka socdaa maanta waxaan rabaa hebel waxaas in laga dhibkaas laga daayo ama hebel waxaas loo qabto waa uu ka yeeli qof shafaaca ila agtiisa ka anfacayna waxaa ka jira qof asagu ilaah uu doonay inuu naxariisto kan ergeynayana uu doonay asagu inuu karaameeyo kaasuu leeyahay waxaad u ergeydaa hebel bis kan ergeynaa waa allah u idmo si kale maya waxba ku tari mayn shafaacadiisu kan loo ergeynaa waa inuu ilaahay idmo uu yahay hebel u erge kan loo ergeynaa waa inuu raalli ka yahay walaa yardaa licibaadihi lkufra ilaahayna shirki iyo gaalnimo raalli kama ah ee tawxiidku raalli ka yahy marka qof muwaxid oo ilaah jecel yahay uu ilaah leeyahay loo ergey miduu jecel yahayna ergee uu leeyahy arintuba isagay gacanta u jirtaa sidaas wey man daa waa kuma alladii midka yashfacu ergaynaa cindahu ilaahay agtiisa ka ergaynaa ilaa biidni idankiisa maahan kan ergaynayo waa inuu alla u idmo haddii kale ergadiisu anfici midka loo ergaynayana waa inuu alla u idmo meeshaas fiiriya waa meel ma ahan haddii kan ergaynayo ergada loo idmo in lagu sii dhex daynayo dadka oo laleeyahay dadkaaga la soo bax harsaas maaha ah, dadkaaga la soo bax adduunka marka la joogo di dad wax xoro qof la jecelya uu ka dhex muuqdo war hebel miya ahaa bal ka soo bax meesha xaa ku gelsho war hadda dadaa iiga jira war gacanta qabto dadkaaga naga ha soo bax soo bax soo bax soo bax waa taga saas aakiro kama jirto nabi moxamed sala allahu calayh oo afdal bashar ah basharka kama fadli badan sayidmursaliin ah sayidu shufacaa inta ergeynayda ka un sayidkaa ah lagu sii dexdayma dadka la dhihi maa inta dadka dhex aadid soo qabso dadka ciddaad ah, aduu rabto la dhihi maa maxaa la leeyahay markuu ergeynayo nabi maxamedaa yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidka anas ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen uma ashfacuu fa yuxaddu lii ah, waan ergeynayaa markaasa xad la ii samayna waxaa la leeya waxaad u eegeyn kartaa dadka sidaas iyo sidaas iyo sidaas ah bis iiri uma ashfacu fayuxaddu lii xaddaa bukhaari muslim aa wariye min xadiis anas nabigu wuxuu yihi salى اlahu alayh wasalam waan ergeynayaa xadaa la marka axmiinka fi dunya wa ywma alqiyaama aawe soo been maaha ma u malaynaysaa in sheekh cabdilqaadir oo laleeya inta dhex aadid wixii dariiqada qaadiriyaa gacanta ku dhow aaw axmed imudris adiguna dhex aadee wax alla wixii axmediyaa gacanta qabso adigana aawashii maxamed saalex saalixiyada gacanta qabso ma u malaynaysa waa been iyo barbaganda inaa lilaahi wa inaa ilay waar ilaahay ka baq waar ma jirto taas nabi moxamed sala allahu calayh wasalam waa la hubaa inuu shafeecayo laakiin yuu cid ilaahay u ma aha ciduu raba xataa waa nebi moxamed sal lahu ala laakiin xataa dadka culummadan kaloo sheegayno inay iyagu shafeecayaan yaa huba cabdulqaadir in loo ogolaana inuu shafeeco in kale yaa xaqiiji kara xataa jannada inuu ku jira inuu cadaab ku jira yaa xaqiiji kara bilaahi calayku ah, ilaa ahlu sunnuhu waxay qabaan hebel jannaduu ku jira waxaa la dhihi karaa qofkii waxyi uu caddeeyo waa qof xadiid nebi maxamed ku caddeeyey cumar cumaan cali iyo kuwii kaloo nabigu u markhaati kacay laakiin shee cabdiqaadir meerijir ayaa yaqaan haddee ah. bal inta fiiri sida loo qaldanya meel u jira jannaya naar yaa sheeka axmed ibnu idriis meel u jira yaa yaqaan ilaahay baa yaqaan axad kale ma yaqaan rabbi unbaa yaqaan koo asagii meel u jira ma taqaani haddow dadka ilaahay u idmi doonoo nabi maxamed isaga waa la hubaa inuu ergeynayo laakiin yaa yuu u ergeyne cid ilaahay raalli ka noqdo ilahay u fasaxay bis laakiin hadda cabdulqaadir isaga xataa inuu ergeynayaba yaa og ila ergadu waxay ku xidhan tahay rabbi u idma ma aayad iyo xadiiaad hayda ilah leeya cabdulqaadir anaa u idmi doono yaa hayo walaysan jir sooma jeed yaa ku yiri haddii loo idmo in loo idmaayo badoogniyo haddii loo idmo adiga inuu raalli all kaa yahay ku xidhanta soo ma jeed ee hagoodin dariiqada waxa weeyaan dariiqadii isjiidato isla janno gasho allah naga dhigo iska sheego wax dariiqaho isqabsanayo faraqa ma jirto meesha qof qof aan loo xisaabinaa dadka ee jamaaco jamaaco laysley jamaacadinaas isjiwata laydinka barbaari mayo baabkeena maya shaksi kasta isagoo qaawada cagcadaa la soo taaga kaasaa la marka intaas oo arimoodoo mid walbaa been tahay inaad isku hallaydo waa arrin halaag ah oo nasiib daro ah ee nasiib daradaasa ku dhiman wa qowlu ilaahay qowlkiisa tacaala yaa wuu sareeyaahe wa kam in badan oo min malakin malag ah malagaasoo fi samaawaati ciraryaalka ku sugan laa tugnii difaaci maydo deeqi maydo shafaacatu malaa'igtaas ergadoodu shay aan hal shay hadda waa malaa'igta ogaado malaa'igta samaawaadka ku sugan ee addoommada ilaah abuurtay kuwa ugu fadliga badan ka mid ah shafaacadoodu waxba tarime ilaa min bacdi an ya'dana allah allah markuu u idmo ka gadaal maahane liman axadna uu idmo yashaaw uu doono oo wayaarta u raalli ka firi malag u idmin shafaacadiisu waxba tarime waa malaa'igta macsuumiinta ah shafaacadeedu wax ay tarayda male haddaan alla u idmin waxay wax taraysaa markuu alla u idmo yidhaha malagow shafeec haddana maxaa la socda wa yardaa liman yashaau cidduu doono gacanta qabsamaan cidduu asagu doono horta alla u fasaxa waxayna u ergeynayaan axad uu raalli ka yahy ilaa min bacdi an ya'dana allah allah markuu u idmo liman yashaau midku doono oo yidhah shafeec wayardaa kan loo shafeecayana alla waa inuu raalli ka yihi haduusan raalli ka ahayn ma loo shafeeci karo oo midkii la yidhi shafeec gacanta sooma qabsan karo midaan alla raalli ka ahayn ee mid loo shafeecaana waa inuu alla raalli ka noqdo kan shafeecayana waa inuu u idmo waa inuu u udcuu u yeera aladiina kuwa zacamtum aad ku andacooteen min duuni illaahi alla ka sokay xaalay ahaadeen u yeeroo balbarya hadday wax qaban karaan ha la arkeen bal u qayla dhaansada hadday wax qaban karaan bal ha la arkee u qayliyoo u yeera laa yamlikuuna ma milkiyaanu ilaahay yidhi mihqaala daratin dhuuracase qadarkeed dhuuracase qadarkeed ma milkiyaan midqaalu darahaasoo fi samaawaati ciryaalka ku sugan walaa fil ardi dhulka mid ku sugan shayga markaad wax weydiisanaydo afar shay waa inuu mid noqdaa afartaas mid hadduusan ahayn ma dhici karto inuu wax ku siiya koo waxa waa inuu asagu iska leeya hadduu leeyahay wax ku sii kara hadduu doono ila wuxuu leeyahay allah qayrkiis dhuuracasa qadarkeed kuma dhulka waa midka kooaad talabaad ila wuxu uhi wamaa lahum uma sugnaan fiihimaa irkiya dheda fiihimaa cirka iyo dhulka dhexdooda min shirkin wadaad talabaad waxay tahay axadka aad wax weydiisaydo hadduusan asagu gooni ulahayn waa inuu wax ku leeyahay waxaad weydiisaydo oo uu shirko ku yii markaasna waa la weydiista war waxaan waxbaad ku leedahay gasi ilaa wuxuu leeyahy wax shirkaa kuma dhexdiisa malaa'ig wax kuma le nabiyaal wax kuma awliy wa kumale cid wax kulu ma jirto alla keliya iskale wamaa lahum uma sugnaan kuwa tuugaydaan fiihimaa cirkiga dhulka dhexdooda min shirkin wadaag tan saddexaad axadka aad wax weydiisaydo midka hantida iskale hadduusan isagu wax lahayn shirkana uusan la ahayn hadduusan keligiis wax lahayn cidda iskalena uusan shirko la ahayn hadduu abaal ku leeyahay waxaa la war wax igala qaad abaalaad ku leedahay diidi karee ilaah taasna waa anfiyey wamaa lahu uma sugnaanin midka aad caabud wamaa lahu lilah allah uma sugnaan wamaa lahu lilah allah uma sugnaan minhum kuwa aad caabudaydaan xaalu ka mid yahay nin dahirin mid u kaalmeeyey axad u kaalmeeyey alle oo laleeyahay war ilaahi weynaa adugu aad u kaalmaydayo wax kaa diidi maayee igala soo dhammeed dantayda ma jiro hal midoo ilaahay gacan siiyaa ma jiro ma jiro intaas haday dhammaato waxa artay mid warkiisa aan la diidi karinoo ergaa ah. ilaa wuxuu yidhi subxaana walaa tanfacu ergaduna ma anfacdo inda la agtiisa ilaa liman axad ma ahan adina lahu ilaahay u fasaxay midka ergaynaya waa inuu alla u fasaxo yidha ergee kan loo ergayn kan loo ergaynayana waa inuu alla u fasaxo kan ha loo ergey ee qofka la raba looma ergey karo afartii lagu dhegi jiray afartiiba saasaa loo baabashay shirkulistiqlaal waa la baabashay ah, waa la baabashay shirkigii oo istiqlaalka oo inuu keligiis wax leeyahay ah shirku tabciidna waa la oo cid ilaahay wax lale ma leh shirkul icaanana waa oo cid ilaahay gacan siiday ma leh waasidana waa la oo cid ma jirto cid laleeyahay wuxuu allah ka doono ilaahay kuma soo celiyo maba jiraba ma jiro ah, insha allahu haddii alla imamaraan way noo imaan doonta xadiidteediiya nebi muxamed oo leh sala allahu calayh saddex arrimoodaan rabbi weydiistay labu i midna waa ii nabi moxamed oo leh sala ma jiro id wax alla waxay alla weydiisato aan war laga soo celin oo la wada siiyo maba jiro maba jiraba ma jiro ah, horaba waa u soo marnay iiriya laysa laka min alamri shay maxay kusoo degtay sow ma ahan gaalo nebi moxamed dhibtay sala allahu calay wasalam oo nebi moxamed oo ah sayidulmursaliin uu habaaraya hal bila salaada uu ku habaaraya isagoo ilahay hortaagay saadaatl awliya oo saxaabadiina aamiin ay lahaayeen maxay ku dhammaatay laysa laka min alamri shay wax aad maamulka ku leedahay lama arko arrintu alla kaliya gacanta ugu jirta duu doonana waa hanuuninoo waa ka toobaad aqbal hadduu doonana waa cadaab nacladu kuma dhicine nimankii waa hanuuneen ka warrama ah. saas darteeda ma jiro laa malag walaa nabi walaa weli axad wax alla wuxuu alla weydiista ilaahay ka aqbalaa ma jiro ah, ma jiro kuu doonana wuu ka aqbalin kuu doonana waa u diiday nebi moxamed sala allahu calayh maxaa yeele waxaa la rabaa inaad ogaato waxa dhan waa addoommo allahna waa khaaliqa koonka maamula taas inaad garataa la rabaa axad aan warka uu weydiisto wax laga soo celayno ma jiro ilahay agtiisa laa malag walaa nabi ee waxyaalaha ay weydiistaan waa addoommo waxay ogyihiin hadduu doonan alla waa hadduu doonan wa diida waa addoommo inta kale allaah baa rabbi ah koon kale isagaa maamulanaya sidaas weeye shafaacada marka waxa lagu helayaa waa ikhlaas iyo tawxiidka qofka awliyada tuugaya waxay sabab ugu noqonin awliya tuugidaasu inuu shafaacada waayo tuugidaas uu awliyada tuuga oo marka la yidhaahdo wax awliyada xad u caabuda l waa oga inaysan ayagu waxba haysan waa oga inaysan awood lahayn ee aniga waxa weya ilaahay ba iiga dhow yihiin inay ilaahay iigu ergeeyaana rabaa waa dariiqadii mushrikiinta oo ay cadaabka ku muteen kuna waayeen shafaacada sidaas culummada ahlu sunno oo dhan way caddeeyeen xagga dhig culummada ashaaciraduna saasay caddeeyeen waxaa jira moogtahay qaaran kale oqoon ashaacirada iyo suufiyada ulmada quburiyintu inay ashaaciro yihiin culummada ashaacirada waxay caddaynayaan kufri iyo gaalnimo inay arrintaasu kufri iyo gaalnimo inay tahay ay caddeeyaan weliba waxaan ka soo naqlaynaa alimaam aani ninka ashaacira markay tidhahdo qaala alimaam ay ula jeedaan waa fakhrudiin uraazi ah, fuqaha shaafici hadii la yidhaha odagoodii soo ma jeedid ashaacirana waa alimaam aani ninka madhabkabaa salka udhiga ashaacira waa ninkaas ashaacirada masaa'ilka lagu haysan jiray masaa'il kaley ahaayeen alasmaa wasifaat iyo masalatu limaan iyo maslaة qadar iyo masaa'il kale lagu haysta laakiin qubuur caabud waa sanad caabudid waxa weeyaan raafidaa lagu yiqiin ee ashaacire laguma oqon waa wasaninimo qabuuraha in la tuugaa arrintaas waxaa iska lahaa nimanka baadiyada shayaadiinta raafidada nimankaasa iska lahaa qubuur caabudka amaa qadri in la tuugo oo la yidhahdo haddaw ilaahay iigu ergeyne kufri iyo dalaalay aan ka soo naqlaynaa risaaladan haadihi mafaahiimuna risaala aad u cajaa'ib oo iska leeyahay alcalaamatu saalix cabdulcasiis aala sheekh wuu ka soo naqliyey tafsiirka fakhrudiin raasi ee laydhaha mafaatiix ulgeyb juska toban iyo toddobaad juska toban iyo toddobaad safxada konton iyo sagaal ilaa lixda waxaan uga soo naqliyu anoo intaasoo nuqula heli kara oo kutubtii kaleo dhan haysta fakhrudiin waxaan uga soo naqliyo yidhi asagay fahamkiisa ku faanaan markay caqiida joogto ah, oo qolada qubuurcaabta mabta ashaacirinima sheegta waa wax daloo dham darantay dhinac waa ka qubuuriyiin dhinac waa ka ashaaciro wax kastoo balaha iskugu darmay way ku faanaanu yidhi xagga caqiidada markay joogto fakhrudiin saasaan uga soo naqliyey ah. wuxuu yidhi sidaan اkhtalafuu في أنهم kayfa qaaluu في اlasnaami inahum shufacaauna cinda الله waxay culummadu isku khilaafeen jawaabka mushrikiinta markay sanamyada caabudaan maxay u yidhaahdeen wax kale u caabudi mayno ilahay agtiisa inay nooga ergeeyaanaan rabnaa haaulaai shufacaauna cinda allah waxay u yidhahdeen ma geed iyo dhagaxa ergeyna ila geeda ay caabudeenay sanamyaalku ahaayeen masale daqiiquu ku fahamsiina maslada ahlusunaha kutubtooda o dhanay ku taalla laakiin si gaara ah ninkan waxaa looga soo naqlinaa ayagaa madaxa u saaray ee ibnu kaiira ku taalla suuratu waxa way zumar bilowgeed maa nacbudum ilaa liyuqaribuna ilalahi ay ku taalla sharxiisa iyo meelo badan kutubta ahlusunaha ka mida laakiin dhegayso mar say u yidhaahdeen sanamyaalkaana noo ergeyna sanamku waa geede jawaabtu ka jawaaba jawaabti aad u badiya marka saddex jawaabood markuu keenay ayuu tii afraad waa tana wa raabicuhaa annahum gaaladu wadacuu way dhigeen haadihi asnaama sanamyaalkan walawhaana wasanyaalka calaa suwari ambiyaaihim wa akaabirihim nabiyaalkoodii iyo dadkoodii waaweynaaye saalixiinta ahaa ay ka wadaan geedaha ee geed dan kama ay leeyihiin waan caabudaynaa waa nabiyaalkii iyo dadkii waa waaweynaayo saalixiintaha saasay ka wadaan geedaha sida qowmu nuuxba soo uma jeedin waxay ku andacoodeen gaaladu annahum ayagu matashtakaluu markay ku mashquulaan bicibaadati haadihi tamaaiil sanamyaalkan cibaadadooda faina ulaaika alakaabira kuwa waaweyne nabiyaalka iyo saalixiinta takuunu waxay ahaanaya shufacaaa lahum kuwa u shafeeca cindallahi ilah agtiista caleylah waa sareeya waxay leeyihin saali nabiyaalka markaan weyneyno aan aada u qadarino ilahay agtiisa inooga erkay ilaa madbu ilahay waa nooga dhow yahay intaas wey intaas wey fiiriya marka intaas iyo inta qubuuriyiintu maanta hayaan waa isku mid u leey waa kana dhegayso wuxuu yidhi waa nadiiruhu gaalnimadaas waxaa la mid ah fii haada zamani waqtigan ishtiqaalu kaiirin min alkhalqi in badan oo khalqiga ka mida mashquulka ay ku mashquuleen bitacdiimi qubuuri akaabiri dadka waaweyn qabriyaalkooda in la weyneeyo la dhiso la dawaafo xola lagu qalo neer laga xirto calaa ctiqaadin iyagoo aaminsan annahum qubuuriyiintu idaa cadamuu markay weyneeyaan qubuurahum saalixiinta qabriyaalkooda fa innahum saalixiintu yakuunuuna lahum waxay u ahaanayaan shufacaa'a kuwa u ergeeya cinda allahi allaagtiisa saasay aaminsan waa isku mid qoladii hore sanamyaalka caabudayday nabiyaalay wax ka rabeen iyo malaa'ig qolada hadda qubuuraha caabudaydaana markay qabriga dawaafaan oo qabriga dhisaan oo inada ka xirtaan waxay rajaynayaan inuu weligaasu ilaahay agtiisa uga ergeynayo sawaab bisawaab wey kale leexeedu nuucaas wey mar kaluu haddana naqli kale ka soo naqliyo juska shan iyo labaatanaadu markaana ka soo naqliyo safxada laba boqol konton iyo afar ilaa laba boqol konton iyo shan wuxuu yidhi waxlam ogow ana almadaahib almufdiyata ilaa shirki arbaca madaahibta gaalnimada dadka gaarsiidaa waa afar fakr alaaatan saddexuu sheegay uma qaala markaasu wuxuu yidhi raabicuhaa madhabka afeeye gaalnimada dadka gaarsiiya qowlu man qaala waa qofkii yidhi hadalkiisa inaa nacbudu اlasnaama sanamyaalkaan caabudaynaa allatii sanamyaalka hiya suwaru malaaika malaa'ig muuqaalkeed wey geedkan ayagu ogi uusan wax tarin laakiin malagii maadaama aysan ujeedin malagii ka dhigayaan malagay cibaadada u dhacayda marka malagay saa darteeda aakhiro geedkii la keeni ma oo la dhihi maayo geedkan war geed maadigay ku caabudi jireen dadkaan ee malaa'igtii alaleeyahay malaaig kuwaan maadinkaynan caabudi jireen ah, u fiirso sababtoo malaa'igta way waxay caabudayaan oo cibaadadu dhacaysa marka wuxuu yidhi malaa'ig suuradaheeday ka dhigeen maxay u yeelayaan liyashfacuu malaa'igtu inay noo ergeeyaan lana annaga ay leeyihin faqaala tacaala ilaa wuxuu ihi fii ifdaali qowlihim qowlkooda isagoo burine oy leeyihin malaa'iga noo ergeyne walaa tanfacu shafaacatu cindahu ilaa liman adina lahu erga ma anfacado ilahay agtiisa ilaa ciduu u fasaxay maahane falaa faa'iidata wax faa'iidaa kuma sugna licibaadatikum caabudadiinna hayrallaahi alla qayrkiisa aad caabudaydaan fain allaaha allah laa yadanu u fasixi maa fi shafaacati ergeynta liman yacbudu kayru dadka isaga qayrkii soo caabuday maba loo fasaxayo in loo ergeeyo fiiri marka wuxuu yidhi marka hadalki waa kan maxalushaahidka fa bialabikum shafaaca shafaacada dalbidda aad ka dalbateen sababteed dalbidda aad shafaacada ka dalbateen nabiyaalka awliyada malaa'igta dalabkaas sababtiis tufawituuna waxaa tagsiinaydaan oo dhaafinaydaan calaa anfusikum nafyaalkiina ashafaacata ergeynta hadhow aakire in laydin shafeeco waxaa idin seejinayood idinku isku seejideen dalabka aad shafaacada ka dalbaydaan nabiyaalka awliyada saalixiinta qof kastoo yidhaahdaa shee cabdulqaadir ii shafeec nabi maxamedow ii shafeec malaa'igta ii shafeec saasuu ku waayey shafaacadii maxaa gaalnimu ku dhacay gaalna looma shafeeco ma loo shafeeco saasuu ku weynaya shafaacada ma rabtaa allah keligiis caabud nebi moxamed ku dayo diinkiisii ka diin dhigo caqiidadiisii ka caqiida dhigo cibaadadiisii cibaado ka dhigo xukunkiisii xukun ka dhigo dariiqiisii mar aadaabtiisii ka aadaab dhigo ka baryo waxaa tidhaa rabbiyow igu dar kuwa nebi moxamed u shafeeca sala allahu calah wasalam aad ajaaib badan soo ma jeedi marka waa noocaas qaala abulcabaas ibnu taymiya abulcabaas axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibnu taymiya alxaraani raximah llah wuxuu yidhi nafa allah allah wuu anfiyey camaa siwaahu wixii asaga ka soo haray kullamaa shay dhammaantiis yatacallaqu bihi ay ku dhegayaan almushrikuuna mushrikiinta wax kasta oo mushrikiintu ku dhagaan ilaahay waa anfiyey afartii shirkiba waa diiday all afartii nuucna waa anfiyey nafalaahu allah waa anfiyey camaa shay ayuu ka anfiyey siwaahu asaga ka soo haray kulla maa shay dhammaantiis yatacallaqu bihi ay ku dhagaan almushrikuuna fanafaa ilaah wuxuu anfiyey an yakuuna inuu u sugnaado asaga qayrkiis in asaga qayrkiis uu mulki iska leeyahay allah waa anfiyey subxaanahu wa tacaala oo wuxuu ku yidhi qul idcu ladiina zacamtum min duunihi laa yamlikuuna midqaala daratin fi اlardi walaa fi الsamaa taasuu ku anfiyey halkaasuu ku anfiyey halkaasuu ku anfiyey fanafaa ilaah wuu anfiyey an yakuuna liqayri inuu sugnaaday mulku ow amase qistun qayb qaybto minhu milkiga ka mida mulkiga qayb ka mida in qof leeyahayna alla waa anfiyey oo ilaah wuxuu yidhi wamaa lahum fiihimaa min shirki halkaasuu ku anfiyey aw yakuuna inuu ilaahay qayrkiis ahaado cawnan mid u kaalmeeya lilaahi taasna ilaahay waa anfiyey wamaa lahum fiihimaa wamaa lahum minhum min wamaa lahu minhum min dahiirin ahaa wamaa lahu minhum min dahiirin ilahay waa anfiyey axad ilaahay u kaalmeeyey oo ilaahay gacan iyo abaal kuluhu ma jiro ma jiro walam yabqa ma soo harin saddexdaas markii alla anfiyey ilaa shafaacatu shafaacadiia soo hartay fa bayana ilaah wuxuu caddeeyey annahaa shafaacadu laa tanfacu inaysan anfacayn ilaa liman axad maahane adina lahu uu fasaxay arabu rabbi kamaa qaala tacaala sida alla yidhi walaa yashfacuuna malaa'igtu uma ergeeyaan ilaa liman qofay u ergey karaan irtadaa ilaah raalli ka noqdo ilaah ma raalli wuxuu ka yahay shirki mise tawxiid tawxiidku raalli kay shirki ilaahay raalli kama ah walaa yardaa licibaadihi alkufr ilaahay kufri addoommadiisa raalli ugama ah shafaacana arki maa qof shirki iyo gaalnimo ku jira shafaacada waxaa iskale ahlu tawxiidka wuxuu yidhi shirku fahaadihi tan tanday ashafaacatu ee ergeynta allatii shafaacada yadunnuhaa ay malaynayaan almushrikuuna mushrikiinta hiya shafaacadaasu muntafiyatun waa mid anfowday oo maqan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kama jirta qiyaamaha shafaacadan ay mushrikiintu malaynayaan aakhire kama jirto oo ah dad isbakuukaysto is-aruursaday oo waxa weeye madaxa isku qabsado oday samaystay oo odagaasu uu aakhiro hor taas wax aakhiro ka shaqeeya ma dad inta koox koox iyo jamaaca jamaaca noqday annaga dariiq la yidhaahdaa sheikh hebelaa na horboodaya asagaa waxa wey aan ku dhagaynaa halkaasaan ka baxayna waxaas wax aakhiro ka shaqeeya maahan waa been taas waa midda ilaahay diiday shafaacadaas shafaaca shirkiya aa la yidhaahdaa aakhiro kama jirto taas kamaa nafaaha alqur'aanu sida qur'aanku u anfiyey sidaasaysan u jirin wa akhbara nebiyu nabigu wuxuu sheegay fiiriya aakiro shiiqa iska shafeecay inta u kaadi bal nebi maxamed fiiriya wa akhbara nebiyu nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayh annahu nabigu ya'ti waa imaana fayasjudu wuxuu u sujuudaa lirabbi rabbigiis rabbigiisu u sujuudaa wayaxmadu rabbiyuu mahdina xadiiska saxiixaynku ku jira caaqibe marka la yimaado dadku ay maxsharka ku daahaan aaday u dhibsanayaan maxsharka marka lagu daaho aadaa loo dhibsanaya qoraxdii halkaanay taagan tahay dadku ay dhididaan dhididku uu bad oo kale noqdo ee dadka gabal uu waxawey sinaha yimaado dhididka biyaha ka baxay gobolna ay afka soo galaan oy qarqiyaan qaar ay cagaha ugu joogaan qof walbaana dembigiis u dhidido oo la rafaado ay dadku nabi aadan ku yaacayaan oy leeyihiin adaa abulbashar aabbeena ilaahay baa gacantiisa kugu abuuray rabbiya malaa'igta amre inay kuu sujuudaan rabbigaa saas kuu karaameeyey agtiisa karaamadkaleeda ah ilaahay noogu erge inuuna kala saaro oo wixii jannalena janno loo diro wixii naarlena naar loo diro maanta wuxuu le rabbi moor istaagi karo geed uu yidhi ha aan hadda ka hor cuno nafsi ilaahu nafteeda ii badbaadi waa nebi aadam kaasaad waxa weeyaan odayaal aad adugu habaysataad leedahay waa ergeyna ilaahu naftayda ii badbaadi nafsii nafsii uu leey kaasuu le bah aada nabi nuux isagaa ugu horreeyey rasuul ilaahay basharka u diray nabi nuuxay u tegayaan nafsi uu leeyay ma awood u leey maanta nabi ibraahiimay u tegayaan nafsi uu leey nabi m muusey u tegayaan nafsi uu leey nabi ciisey u tegayaan wuxuu leey nabi maxamed aada sala la ala nabi maxamed marka loo yimaado waa sujuuda dhihimaya rabbi oo kale xugmi dhihima ka bilaabima maya ma dhacayda waa in loo fasaxaa oo la yidhahda erge waa lagu fasaxayo sujuud ula dhicin ilaahay uu ammaani wuxuu yidhi nabigu sal allahu calayh wasalam waxaan ku ammaanaya ammaanan hadda aanan xifdisanayn oo markaas ilaahay ii furayo markaan ammaano markaasaa rabbi leeyahay yidhi irfac ra'saka washfac tushafac wasal tucda maxamed madaxa koru qaad erge waa laga aqbala maanta erge weydiiso waa lagu siinaa markaasuu leeya rabbi ow addoommada kala xukm markaasaa la kala xukmina shafaacatlcudma a leha nabi maxamed keliyaa iskale sal allahu alay waslm cid kale ma egeyn karto taas shafaacatlcudma shafaacooyinka nabiga u gaarka oo saddexda ay ka midta almaqaamu lmaxmuud wey casaa an yabcaaka rabuka maqaama maxmuuda midda ilaahay suuratulisraa ku sheegaa wey taas wey nebi maxameda iskale sal la alay markaas kadib dadka naarta galay qaar ka mid a ah nabigu u shafeeca ilahay u fasaxa haddana waa markaas marka la xadaynayo oo nabigu leeyahay uma ashfacu fa yuxaddu lii xaddan xadaa la ii samaynaa la leeyahay maya waxaad u ergey kartaa oo dadka noocaas dadka sidaasa bis orad u erge halkee ah, wadaad joogaan ya halkee joogaan wadaadadii halkee ah, joogaan wadayaasha dariiqada subxaan allah war waxaan jirin iyo xub caaraha isku hadlayn hasku hadlayn xarig ceel ma gaarin laa yadow nabigu bilaabi ma bishafaacati ergeyn bilaabi ma ka bilaabi mayo arrinta marka dadku u yimaadeen yidhahdaan rabbi noo bari rabbiyo waa ku baryahay kale xukmi ka bilaabi ma waa in rabbi yidhahda ergee waa ka aqbalaa ilaa uu yidhaahdo ma bilaabayo ergada nabigu sala allahu calayh wasalam laa yadow bilaabi ma bishafaacati ergeyn awalan marka ugu horayda uma yuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay irfac raasaka madaxaaga kor u qaad waqul tusmac hadal waa lagu dhegaysanaa hadal waa lagu dhegaysanaahe wasal weydiiso tucda waa lagu siinaa wax iweydiiyo waa ku siina waaad weydiideen ilahu dadka kale xukmi aha washfac ergee tushafac ergada waa lagaa aqbalaa saasaa la leey wa qaala lahu nabiga wuxuu ku yidhi abu hurayra bal fiiriya tawxiidaa lagu helaa shafaacada ee shirki tawxiidkuna waa waxa muminiintu ay shafaacada ku helaan wa qaala wuxuu ku yidhi lahu nabiga abu hurayra man waa kuma ascad nnaasi dadka qofka ugu liibaan badan bishafaacatika ergeynteeda yaa rasuulalahi rasuulka ilahi waa xadiiska bukhaari qofka nasiibka iyo cayaanka u leh shafaacadada waa kuma dadka ugu cayaanka badan ee ugu nasiibka badan ee helaya ergeyntaada waa kuma qaala nabigu wuxuu yidhi huwa qofkaasu man qof weeye qaala yidhi laa ilaaha mid la caabudaa xaq ma ahan ila allahu allah maahane ma afka baarkiise afka baarkiisa kii ka yimaada ma gacanta iska qabaa maya fiiriya khaalisan xaal uu barax tiraa min qalbii qalbigiisa uu ka barax tiraa waa qofkaas waa qof shirki beri ka noqday qofka shafaacada nasiibka u ku dhawaaqay tawxiidkii hadduu shirki ku daro wax yaroo nasiiba kuma le shafaacada waa shafaaca shirkiya lagama yeelo laakiin waa qof ku dhawaaqay ilaahna u barax tiro qalbiga ka barax tiray wuxuu yidhi shiiku fatilka taas taasday ashafaacatu shafaacada shafaacada xaqa ah liahli اkhlaasi dadka ilaahay diinta u barax tiray dadka tawxiidka ku dadaala iskale biidni اllaah inanka alle ugu sugnaata maahan arrina iyagu iska soo abaabushe arrin la soo abaabushay oo adigu erge adaa naga oday ah taas ma socoto taas waa beenbeen waa tii gaalada taas walaa takuunu u sugnaamay shafaacada xaqaa liman qof ashraka billaah ilahay u shariig yeelay qof ilaahay u shariig yeelay shafaacada shaqa kuma leh qof awliya tuugay shafaacada aakiro nabiga heli maa ah, shafaacadu waa seege waa seege fiirima wa xaqiiqatuhaa shafaacada xaqiiqadeeda marka fiiri shafaacadu ma aha wax dad kale wataan kan shafeecaya ilaahi weynaayaa doonay inuu karaameeyo oo uu gaarsiiyo heer warkiisa dad janno lagu gelsho ilaahay baa karaamayna kan shafeeca kan loo shafeecayana allah doonay inuu u naxariisto alla u dhammaato wcirshiiqu wa xaqiiqatuhaa shafaacada xaqiiqadooda an allaha allah subxaanahu isagaa nastahan wa tacaala asagaa sarreeya huwa allah alladii waa midka yatafadalu asagoo iskaga tafadulaya calaa ahli likhlaas dadka ikhlaaska ehelka u ah fa yakfiru lahu waa u dembi dhaafaa biwaasitati ducaa'i man qof ducadiisa ducadaas waasidadeeda ilahay ugu dembi dhaafaa adina ilaah uu u fasaxay an yashfaca inuu ergeeyo mid ilaah u fasaxay inuu ergeeyo ducadiisa ilaahay muminiinta ugu dambi dhaafa ahlu tawxiidka midka ergeynayana alla ku karaamayna liyukrimahu si uu midkaas ilaahay u karaameeyo oo wayanaala uu u gaaro midkaasu almaqaam almaxmuud maqaam la mahdiyo fashafaacatu shafaacada allatii shafaacada nafaaha alqur'aanu qur-aanku uu anfiyey maa shay weeye kaana fiiha dhexdeeda uu ku sugnaaday shirku shafaacada quraanku diiday waa shafaaca shirkiya waa midaas quburiyiinta waa midii mushrikiinulcarab waa midaas beenbeenta ah oo ilaahay qayrkiisa inta la caabudo laleeyahy alaagtiisu iiga ergeynay taasaa qur-aanku diiday taasaa qur diiday walihaadaa saas darteeda abata waa sugay qur'aanku ashafaacata ergaynta biidnihi ilaahay idankiisa lagu ergaynaa fii mawaadica meelo badanoo qur-aanka ka mida ilahay ku sug shafaacada xaqa qur-aanku waa sugan midda uu diidaa waa midda shirkiyada oo gaaladu ay yiqiineen taasuu qur-aanku diidaa waqad bayana nebiyu nebigu waa caddeeyey sala allahu calayh wasalam annahaa shafaacadu laa takuunu inaysan u sugnaanayn ilaa liahli tawxiid dadka ahlu tawxiidka maahane cid kale inaysan u sugnaanayn allaha nabi maxamed a caddeeyey sala allahu calayh wasalam shafaacada waxaa helaya oo kali ah dadka ahlu tawxiidkaa ee dadka kale waa ka qadayaan dadka ahlu shirkiga ahaa waa ka qadayaan ayagu shafaacada ilsaari maayaan nebi maxamed shafaacadayda dadka ahlu shirkiga arki maayaan nabiga caddeeye sababtoa nabiga waxaa ka sugan xadiid saxiix muslimka min xadiid abi hurayra likuni likulli nebiyin dacwatu mustajaaba nabi kasta ilaahay wuxuu siiyey barya la aqbalo oo la soo celin inta kaloo baryaa tii la rabana waa laga aqbalaa tii kalena lagu soo celina laakiin hal baryaahaa jirto loo ballan qaaday in aan lagu soo celinoo qadci iska ah iyadu taasaa jirta hal barya oo iyadu qaci iska ah aa jirta nabi maxamed wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam waini ikhtaba'tu dacwatii shafaacatan liummati yowma alqiyaama midaas aan la soo celinayn aniga waxaweyn aakiran ku kaydhaysta aakiran ah, u kaydaystay midaas fahiya shafaacadu naailatu waxay gaareen in sha allahu man maata qofkii dhinta laa yushriku biاllaahi shaya asagoon ilaahay cidna garab wadin aliya awliye alla aan lahayn alliya awoowow aan lahayn alliya saadaadkiiyow aan lahayn alliya ayeeyow aan lahayn alliya awoowow aan lahayn qofkaas allo allaah aan cidna garab wadin ee muwaxidkaa kaas waa gaaraydaa shafaacadeedu nabi maxamed aa yidhi sal allah ala ah, nabi maxamedaa yidhi kaasay gaaraydaa shafaacadu qof asagu shirki la yimid asagaa isi seejiyey shafaacaddu isagaa isi waa dhammaaday kalaamu abulcabaas hadalkiisii raximah llahu tacaala fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyinaa ku sugan alowgaa masalada ugu horaydaa tafsiiru laayaat waa aayadihii tafsiirkooda ahaaniyatu masalada labaydaa sifatu shafaaca waa shafaacada sifadeeda shafaacada almanfiyati la diiday waa shafaaca shirkiya taas way midda la diiday ahaaliatu masalada saddexayda sifatu shafaaca waa shafaacada sifadeeda shafaacada almuhbatati la sugo qur-aankii ay sugayaan waa maxay waa allaah mid gacanta ugu jirta ciddu asagu u idmo ayaa shafeecayda cid uu raalli ka yahayna waa loo shafeecaa dadka ahlu tawxiidkaa kaliyahana iskale cid kaleedka shaqo kuma laha taasay midda qur-aankii sunnadu sheegayaan araabicatu midda afrayda dikru shafaaca waa shafaacadii in la sheegay shafaacadii alkubraa ee weyneed waa midda addoommada lagu kala xukmina addoommada midda lagu wahiy shaaacadaasu almaqaam lmaxmuud waa midda qur-aanku sheegay almaqaam lmaxmuud casaa an yabcaaka rabuka maqaama maxmuud alkhaamisatu masalada shanayda sifatu maa shay tilmaantiis weeye yafcaluhu nabigu uu samaynaa sala allahu calayh wasalam waannahu nabigu laa yabda-u bilaabi maa bishafaacati ergeyn awalan marka ugu horayda uu ergeeyo bilaabi maa bal yasjudu waa sujuuda faidaa adina faidaa adina allaahu lahu markuu alla u fasaxo shafaaca markaasu ergeynay asaadisatu masalada lixayda bayaanu man waa axad in la caddeeyey ascadu naasi dadka ugu ayaan badan yaa shafaacada qofka ugu nasiib badan waayo man qaala laa ilaaha ila allaahu khaalisan min qalbi ma rabtaa shafaacada nebi moxamed sala allahu calayh wasalam towxiidka ku dadaal shirkiga ka fogow asaabixatu masalada toddobayda annahaa shafaacadu laa takuunu u sugnaanme liman ashraka billaah qof ilaahay wax la wadaajiyey arkimaa shafaacada nabiga asaabixatu masalada toddobayda annahaa shafaacadu laa takuunu u sugnaanme liman ashraka billaah axad ilaahay wax la wadaajiyey aaaminatu masalada sideedayda bayaanu xaqiiqatihaa shafaacada xaqiiqadeediioo naloo cadeeyo wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslm wbaarak cala nabiyina mxamed